وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فيقول الناظم رحمه الله تعالى وألغ كل سابق لسببه لا شرطه فدر الفروق وانتبه والشيء لا يتم إلا أن تتم شروطه ومانع منه عدم والظن في العبادة المعتبر ونفس الأمر في العقود اعتبروا لكن إذا تبين الظن خطأ فأبرئ الذمة صحح الخطأ كرجل صلى قبيل الوقت فليعد الصلاة بعد الوقت والشك بعد الفعل لا يؤثر وهكذا إذ الشكوك aw takuu wahman midla waswaasin fadac likulli waswaasin yaji bihi lukac wa alqi laaqiyeel waxaan jirin ka soo qaad wa kulla saabiqin mid kastoo hormaray lisababihi sababtiisa ka hormaray laa sharطihi shardigiisa si aan ka hormarin fadri ogow oo faham buu ku yidhi alfuruuqa farqiyada yacni farqiyada u dhaxeeya sababka iyo shardiga arrintaa faham buu ku yidhi wantabih baraarug oo arrintaa a ku baraarug axkaamta shareecadu waxay leedahay shuruud iyo asbaab iyo mawaanic waxyaabo noocaasay leedahay marka wuxuu sheekhu inuu yidhi haddii shayga fulintiisa ama xukumka samayntiisu haddii uu ka hormaro sababtii shareecadu u dejisay sababkiisa hadduu ka hormaro arrinkaasi waa waxaan jirin haddiise shardiga uu ka hormaro sababkase uu ka dambeeyo oo sababtii kama hormarin sababtii markii la helay kadib shardigiisiina uu laaban yahay ayay dhacay markaasi waa sax yacni ka hormarka uu shardigiisa ka hormaray dhib ma leh laakiin hadduu sababkiisa ka hormaro markaa waa laaqi waxba kama jiro sababka iyo shardiga furuuq baa u dhaxayso sababku xugumkuu waajibiyaa shardiguna xugumkuu sugaa saasuu sheekhu leeyahy adiga farqiga u dhexeeya sababka iyo shardiga waxaad ka ogaan kartaan markaad u noqotaan labadoodaba qeexidda iyo tacriifka culimmadu ay ku sameeyeen oo sababka waxay yidhaahdaan maa yalzamu min wujuudihi alwujuud wa min cadamihi alcadamu lidaatihi shayga haddii la helana ay ka laasimayso xukunkiisa in la helo haddii la waayana ay ka laasimayso xukunkii in lala waayo sabab baa la yidhahda sida maalan dukhuulu الsalaa ama dukhuulu اlwaqti dheh dukhuulu اlwaqti binisba lisalaa salaadda muxuu ahaay inuu wakhtigeedii galo wakhtigii in la gaadho salaadda la tukan lahaa waa sabab maxaa yeelay wakhtiga waayidiisa hadduusan wakhtigu soo gelin waxaa ka dhalanaysa inaan salaadiina la tukan karin haddii wakhtigii soo galana waxaa ka laasimaysa inay salaaddii waajibto marka la'aantiina xukumkii waa lala waayaya helitaankiisana waxaa ka laasimaya xukumkii baa ka laasimaya marka yalzam min wujuudihi alwujuud wa min cadamihi alcadam fii xaalati alcadamna wuu ta'iirin fii xaalati alwujuudna wuu ta'iirin sabab baa la yidhahdaa waxaa ka mid a dukhuulu اlwaqti oo salaada waxaa ka mid a milku xoolo dhan kuma waajibto laakiin xooluhu qiyaas hadday gaadhaan bay sakadu ku waajibtaa qiyaasta markay gaadhaan iyo qadarka markay gaadhaan sakadu ku waajibtaa nisaab la yidhaahdaa xooluhu marka inay nisaab gaadhaani waa sabab sababkaa muxuu keenaa wujuubu zakaa fi lmaal soo ma intaynan nisaabka la helinoo sababkii ah saka ma waajibto soo ma haddii nisaab la waayo wujuubkii zakadana waa la waayo haddii nisaabkii la helana wujuubkii sakada waa la helay qasab waa ka dhalanaya soo ma marka yaani wujuudan waa cadaman xukumka waa ta'hiirinaya sababka shardigu waa ka gedisan yahayo asagu waxa weeyaan yalzam min cadamihi alcadam walaa yalzamu min wujuudihi wujuudun walaa cadamun lidaatihi baa la yidhahda haddii la waayo xukumkiina waa lala waayaya laakiin haddii la helo shardiga kama laasimayso in xukumkii la helo in la waayana kama laasimayso lidaatihi bay ku daraan haddayna asbaab dibaddii imaana miaal maalan waysada shardi waxay u tahay salaadda soo ma ayib haddii waysadii la waayo ma la tukan karaa maya marka weysadii oo sharti ahayd waayitaankeeda waxaa ka laazimaya waayitaankii salaadda marka yalzam min cadamihi alcadam soo ma laakiin haddii la helo shardiga imaanshihiisa uu yimaado iyo wujuudkiisa kama laazimayso wujuud iyo cadamtoona kama laazimayso oo xaalata wujuudihi ta'hiir ma leh oo maalan haddaad weysiisato caadi baad isaga weysiisatay haddaad weysiisato ma waxaa kugu laasimaya kugu waajibaya salaad ya mar kastood weysato ma salaad baa kugu waajibaya maya marka wujuudu shardi kama laasimayso wujuudu اlmashruud soo ma marar badan oo muxuu ahaaye xaalatulcadam markay tahay oo shardiga la waayo baa mashruudka lala waayaa amaa shardiga helitaankiisa mashruudka in la helo kama laasimayso in la waayona kama laasimayso meeshay ku kala tegayaan marka meeshaa damba waay sababka iyo shardiga ay ku kala tegayaan masaladaasi marka yani waxaa kaloo yidhahdaan shardigu muqaarin lilxukmi waaye hayru mufaariqin lahu shardigu xukumku ku lamaan yaho ma faaruqo laakiin sababku waa faaruqa way kala tagaan ayb adiga warka murtidiisu waxa weeye shardigu xugumka wuxuu ta'iiriyaa min jihati alcadam faqad buu ka ta'iiriyaa min jihati alcadam laakiin sababku xugumka wuxuu ka ta'iiriyaa min jihati alcadam wa min jihati alwujuud qodobkaas wey qodobkaynu soo sharaxnay ayib meeshan waxaa taalla marka shaygii xukumka ahaa addoonka samayntii uu samaynayo fulintuu fulinayay fulintaasi hadday ka hormarto sababkii imaanshihiisa fulintaasi iyo shaygaa aada samaysay sax ma ah waa burayaa haddiise sababkii markii la helay shardigiisiina weli laaban yahay aad samayso markaasi waa asaxayaa qaacidadu waa taa marka wa waalqi waxaan jirin ka soo qaad kulla saabiqin mid kastoo hormaray lisababihi sababtiisa ka hormaray laa shartihi shardigiisase maya shardigiisa aan ka hormarin ayib fadri lfuruuqa xaaladdu marka waa saddex arrintaadu inay ka hormarto iyo samayntaadi iyo fulintaadu sababkii iyo shardigiiba inay ka hormarto oy labadiiba ka hor marto ka hor aad samayso taasi waxba kama jiro xaaladda labaad sababkii markuu yimid shardigiisa laaban yahay ayaad samaysay marka sababkii baa horreeya shardigiina waa dambeeyaa dhexdaad gelisay ayadana waa saxiix taasi waa saxiix tii hore waxay ahayd laaqi bay ahayd tan dambe waa saxiix ayib waxaad ka damarisay sababkii baa la helay shardigiina waa la helay gadaal baad kala timid iyaduna waa saxiix laba xaalay sax tahay marna waa khalad hadday sababka ka hor marto waa khalad haddayse sababka kadib marto walow shardiga haba ka horaysee waa sax hadday labadaba ka wada dambaysana waa sax saddexdaa weeyaan miaal tusaalayaasha <clears throat> waxaa noqon karaa nin baa maalan wuxuu dhaartay ruuxbaa wuxuu ku dhaartay shay buu ku dhaartay shay buu ka dhaartay ama ku dhaartay wuxuu yidhi maalan walla inaanan gurigan gelayn ayib guriga ma gelayo dhaarta maxaa ka laazima kafaara ka laazimta xukumku waa kafaaro marka kafaaradana sababta keenta waa dhaar soo ma shardigeeduna waxa weeyaan waa inaad shaygaad ka dhaaratay samayso oo xinsi baa la yidhaahda shaygaad ka dhaaratay inaad ku dhacdo ama shaygaad ku dhaaratay inaad samayso soo ma ama shaygaad tidhi waan samaynaya inaad ka tagto inaad shaygii aad dhaartaadii jebisana xinsi baa la yidhahdaa waa sharti soo ma yacni waxaad tidhi walle inaanan gelaynin gurigan sababtii kafaaraddu waad la timid sooma laakiin maxaa shardi u ah waxaa shardi u ah inaad gurigii gasho oo xinsi baa la yidhaahdaa oo dambaabto soo ma shardigaas taa waa shardi dhaartiina waa sabab ayib xukumkuna muxuu yahay waa kafaaro kafaaro gudasho waa waa dhaaratay marka intaadan xinsigii ku dhicin oodan gurigii gelin ayaad kafaaradii gudatay markaa kadibna waad gashay gurigii ayb sax miyaa kafaara gudashadaadu marka ya sax waay maxay sax ku tahay leanna sababkii waxay u dhaxaysaa shardigii bay u dhaxaysaa ayib ka warran waan dhaartay shaygaan ka dhaartayna waan sameeyey kafaaradiina waan ka wada dambaysiyey dib baan ka dhigay ka warran iyadana ya sax wey iyaduna wayba ka fiican tahayba soo ma xaaladda kale waxa weeye saddexaad anoon dhaarannin baan sii kafaaro gutay waxaan ku dhaaran doonaa inaanan gurigaa geli doonin lakiin weli ma dhaarannin kafaaradii baan sii gutay saddexdii beri baan soomay ama tobankii miskiin baan sii quudiyey waan dhaartay kadibna waan galay guri meeshii aan ka dhaartay ma saxba leesh leanna kafaara gudashadu sababkii bay ka horaysaa soo ma ayib haddii marka ay xugumku ka horreeyo fulintiisu sababka ka horreeyo waa baatil hadduu sababka ka dambeeyo laakiin shardigiisii ka horreeyo waa sax hadduu sababkiiiyo shardigii ka wada dambeeyana waa sax soo maa garan macnaha wey macnaha marka uu sheekhu ku leeyahay wa alqi kulla saabiqin lisababihi laa sharihi shardiga maya ayib waa la fahmaan u malaynaya tusaale kale waxaa noqon kara oo sheekhu ku caddaynaya ruux baa xaj xarman ama cumruu xarman yahay xaj buu xarman yahay ama cumruu xarman yahay wuxuu ka baqay marka wuxuu ka baqay inuu u baahdo madaxa xiiridiisa marka la xarminyays lama ogola sooma madax in la xiro wuxuu is yidhi alelahay waad ku qasbanaan doontaa waad u baahan doontaa madaxa inaad xiirto ayb madaxa marka la xiiro waxaa ka laasimta fidyo soo ma fidyaa ka laasimta saddexa ayb wuxuu sameeyey marka wuxuu sameeyey muxuu ahaayey madaxa wuxuu u xiirayo dabcan ama muxuu ahaayey injir baa ku dhalatay ama dhib baa haysta in madaxii xiiriddiisa uu u baahdo sabab waaye inuu xiirana shardi waaye xukumka ka laasimayana fidye waaye soo ma ayib waxaan ogahay ama aan isleeyahay madaxa xiiriddiisa waad u baahan doontaa maalin hebla hadda intaanan u baahaninba ayaan kafaaradii ayaan fidyadii sii bixiyey fidyadii baan sii guday markaan u baahdayna waan xiiray soo ma waan baahday baahidii baa timid kadibna waan xiiray fidyadiina horaa baan usii bixiyeyba masax waa halad waa khalad leesh sababkii oo ah aladaa sababku waa adaa waa inuu yimaado dhib keenaya madax timaha xiidhidooda soo ma dhibkaasi waa sababkii xukumka soo ma shardiguna muxuu yahay inaan xiiro oo ficlan xiiriddii sameeyo waa shardi xukumkuna muxuu yahay waa fidyo ayib haddii marka inta uu ku qabsado sababkii yimaado oo timihii inta dhib kaa galo aad u baahato xiiridii sababkii waa sabab sooma waad u baahatay kadib waad fidyadii baad bixisay gadaal baad ka xiirtay markaad fidyadii bixisay ayaad xiirtay soo ma sax miya mise sax ma sax waay leesh la'anna fidyada gudashadeedu sababta kadib bay timid oo ah markuu dhibkii aadihii keeni lahaa xiiridda markuu ku qabsaday kadib ayaad fidyada samaysay laakiin xiiridda lafteedii shardiga ahayd waad ka hor dhacday soo ma marka waxa weeyaan shardigii baad ka hormartay laakiin sababkii waad ka dambaysay sax waa haddaad sugto oo sababku markuu yimaado oo dhibka ku haysta ah xiiriddii aad ku xijiso shardigiina sababkiina waa yimid shardigiina waa yimid fidyadii baad ka dambaysiisay iyaduna waa sax waa sida kasii fiican waa soo ma marka yaani haddii sababta ay shaygu ka hormaro waxba kama jiro miaal kaleeto zakada maalan ninbaa wuxuu xoolihiisa ka ka bixiyey intaynu xooluhuba gaadhinba qadarkii sakadu ku waajibaysa nisaabkiiba ma gaadhinba qadarkii wuxuu filahayaa sanadkan soo socda xoolahaygu waxay gaadhi doonaan dhammaadkiisa waxay gaadhi doonaan qadarkii zaka ku waajibaysa saas daraaddeed sakaa igu waajibi doonto sakada igu waajibi doonto sanadkan aakhirkiisa haddaan iska sii bixinaya ma saxba leesh sababt maxay tahy leanna sababkiibay ka hormartay fulintuu ka hormartay ayib xoolahaygii waa lagu yeeshay sakadii oo nisaabkii iyo qadarkii way gaadheen sakadu ku waajibaysay laakiin sanad uma soo wareegin oo sannadkii wakhtigii sakada aan bixin lahaabaa wax ka laaban yahay yacni xawalaanulxawl wax wey waa sharti inuu sanadku soo wareego waa sharti inaad qiyaastii sakadu ku waajibaysay nisaabka milkidana waa sabab soo ma ayib sababkii waa la helay xoolahaagu sako waa gaadheen laakiin shardigii baa weli laabanoo soo wareegiddii sanadka bishii weli lama gaadhina waxbaa kuu dhiman xilligaasaan sii bixiyey iyadoo wakhti ii laaban yahay dhowr bilood shan bilood afar bilood wakhti ii laaban yahay baan sekadii xoolahayga sii hormariyey ma asaxaysaa mise ma asaxayso waa asaxaysaa leesh le'anna markan shardigii baan ka hormaraye sababkii kama hormarin wa haadaa saxiix soo ma la fahmi laakiin haddii nisaabkoon imaaninba aan saka sii bixiyo dee maba waajibinba sadaqo un allah kaaga dhigo ajirkeeda allah ku siiyo laakiin sake maaha soo ma marka macnahaasaa laga wadaa oo ujeeddada sheekhu ay tahay waalqi kula saabiqin lisababihi laa shartihi amiladu kullama ay badato qaacidaday caddaysaa macnahay ku fahansiinaysaa miaal saddexaad buu ka bixiyo oo wuxuu yidhi dihaarka dumarka la dihaaro inaad tidhaahdo reerkaaga ku tidhaahdo hooyadayoo kalead iga tahay hooyada dhabarkeedoo kalead iga tahay waa dihaar dihaarka waa sabab keena kafaaro soo saas ma laakiin shardi waxaa u ah in aad niyooto markaad dihaarka samaysay kadib inaad niyooto reerkaagii inuu reer kuusii ahaado waa shardiga kafaarada calaa ra'yi waay fuqahadu waa ku kala duwan yihiin oo kafaaradu waxay laasimaysaa kow inaad dihaarka samayso labo markaad dihaarka samaysayba maadan furine intaad ka noqoto baa qalbigaaga waxaad gelisay warmay reerka sidaa ha dhihine ee isaga noqo iska reerayso casmiga iyo go'aanka qalbiga aad ka qaadatay inaad weli reer kuusii ahaato ayaa shardigii kafaarada ah soo ma sababkuna muxuu ahaa dihaarka laftiis xukumkuna muxuu yahay waa kafaaro ayib intaana reerkaygiiba reerkiiba intaadan dihaarinba baa waxaa tidhi waxaan ku tala inaan reerka dihaaro laakiin weli ma dihaarin laakiin berri ama saa dambe reerka waan dihaari kafaaradii baabad sii bixisay qoort baa ugu horrey soo maa fataxru soo maa qoortii baabad maanta sii xoraysay berrina waa dihaari rabtaa ma asaxaysaa mise ma asaxayso ma asaxayso laanna sababkii bay ka hormartay soo saas ma ayib waa dihaartay dihaarkii markaad samaysay kadib adoon weli go'aan ku gaadhin inaad ka noqoto dihaarka ayaad kafaaradii gudatay ma saxba leesh sababtii buu ka dambeeyaa shardiga haba ka hormareen waad dihaartay aan baad qaadatay inaad ka noqoto markaa kadib baad kafaaradii gudatay ma sax waa sax li'anna shardigii iyo sababkiiba waa ka dambeeyaa soo saas ma waan la fahmaan u marin marka waalqi waxba kama jiraan ka dhig waay waxaan jirin ka soo qaad kulla saabiqin mid kastoo ka hormaray lisababihi sababtiisa ka hormaray laa shardihi shardigiisa maya fadri ogow